بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الشيخ وحوري باب الاستثناء هذا محله بابكي استثناء لو يقاني وي wuxuu soo sheegay mansuubaadii waxyaalo ka mid a baabkana waa mansuubaadii ayaa uu ka mid yahay oo mustathnaa fii istinaahu tacriif uu leeyahy tacriifkiisaasi waxaa la idhahdaa waa alikhraaju biilaa aw biixdaa akhawaatiha waa in ilaa wax lagu saaro ama ilaa walaalaheed mid kamida ah in wax lagu saaro alikhraaju biilaa aw biixdaa akhawaatiha baa la in ilaa wax lagu bixiyo ama walaalaheed mid kamida ah in wax lagu saaro mustanuhu wuxuu leeyahay arkaan buu leeyahay tiirar tiirarkiisaasi culimadu waxay yidhahdaan waa saddex kow almustanaa laba almustanaa minhu saddex almustanii afar haddaynu ka dhignana waa adaat listina afartaa buu noqon karaa ko almustathnaa waa ismiga la soo reebayo weeyaan laba almustathnaa minhu ka xaggiisa wax laga soo reebayo saddex almustathni ya almutakalim waa qofka hadlaya sooma ka hadlaya laftiisa mustathni la dhado afar adaat listina adaadkii wax lagu soo reebayo mustaniga halkaas ka dhig malaaca wuu ku cusub ya waa adiga aan hadlaya iska daa saddex ka soo qaad waa adaat اlistina iyo almustatna iyo almustathnaa minhu soo ma mustathnuhu waa bacda ilaa waa ka ka dambeeya ilaada ilaada ismiga ka dambeeya maxaa la dhahdaa mustathna la waa kii la soo reebayy mustathnaa minhuguna waa maa qabla ilaa ilaada ka ka horeyana maxaa la dhahdaa mustathnaa minhu ilaada yara meesha taalana maxaa la dhahdaa waa adaat اlistina adigaagan ku hadlayana maxaa la dhahdaa mustani baa la dhadaa mustani ma noqonaya marka afartaasuu yeelanaya soo islamayna waan fahmin arkaantiisi waan fahmi wuxuu leeyahay adaad saasaana fiican adaad baa fiican xuruuf in laga cabiro ma adaad buu leeyahy adaadkiisaasi misay ahaayeen sideed lafdi sideed lafdi ayay ahaayeen sideedda lafdi ko ilaa aye laba cadaa xaashaa khalaa laysa laa yakunu iyo hayr iyo siwan biluaatiha man sideed sideedaasi weyn adatulistinu sideeddaa afar qaybood baa loo qaybin jiray maa huwa xarfun biitifaaq wax ah xaraf layna isku waafaqsan yahay wa huwa ilaa muxuu aha kaasi waa ilaa ilaa waa laisku waafaqsan yahay sida aawadeed buu iyada ku bilaabi doonaa iyadaana asalada qaybta labaad maa huwa ficlun biitifaaq wax af ficil isku waafaqsan yahay waa layse iyo laa yakunu labadaasna waa ficil iyo wax amaa huwa ismu bitifaaq wax a ismi layna isku waafaqsan yahay ismi yahay waa hayru iyo siwan biluqaatiha iyo maa huwa mutaradidun bayna alficliyati walxarfiya wax noqnoqda oo u dhex wareega ficilnimo iyo xarafnimo waa saddex waa khalaa caddaa xaasha khala iyo cadda iyo xaasha haddii aan maa lala xidhiidhin waxa ka dambeeya waad nasbin kartaa waanad jeri kartaa haddaad nasbisid waa ficil haddaad jirtidna waa xaraf ila min xurufil jeri bay kamid ahay waana soo marnay soman haddii laakiin maa lala xidhiidhiyo maadaasi waa maa masteriya maxay u cayinaysaa ficilnimo waxa ka dambeeya waa la nasbinaya adaadkiina afartaas baynu u qaybinay aqsaamta ka waran mustahna axwaashiisu waa saddex sheekh aqsaamtiisu waa saddex ko an yakuna taaman muujaban inuu yahay taam muujaba laba an yakuna taaman hayra muujabin inuu yahay taam hayru muujaba wa an yakuna mufaraa iyo inuu yahay mid mufaraa mina saddexdaasunahayn taam ma macna taam taamon waa mid dhamaystiran maxaa looga jeedaa huwa aladii dukira fiihi almustathnaa minhu waa ka lagu sheegay mustathnaa minhugii wax laga soo reebay muujabun ay muhbatun mid la sugay wey huwa aladii lam yataqadam calayhi nafyun walaa nahyon walaa istifhaamun soo ma intaa mid kamida kama horeeyo maxaa la dhahaa ka waa kalaamon taamon muujabun baa la dhahdaa saxiix wala la tusaale qaama alqawmu ilaa zayda ka waran sheekh ya horta mid waa mida bal anu ka soo saarna arkaantii de qaama alqawmu ilaa zaydan ilaadan waa maxay waa adaat listithnaa adigaagan hadlayaana maxaa tahay mustatni ilaada waxa ka dambeeyana waa maxay ee zaydihi waa mustatni la soo reebayy ilaada waxa ka horeeya alqawmina waa maxay waa mustatnaa minhugi haye waa taama mustatnaa minhugi ma la sheegay haaba lagaa waa muujab waa muf badan ma ka horeeya ma shigu nafyi ama istifaami laa waa kalaam taama oo muujaba maxay inoo yimiday taam hayru muujaba halkaasun bedelde tam taamkii waad garatay hayru muujibna waa maxay huwa aladi taqadama alayhi nafyun aw istifhaamun ya huwa aladi taqadama alayhi nafyun aw nahyun aw istifhaamun soo intaa ma intaa mid kamid a ka ah hor maray tusaale kanun bedelo ma xagga hore ka mari de maa qaama alqawmu ila zaydan ka waran sheekh maa qaama alqawmu ila zaydan maxaa isbedelay keliya muujabnimadii un baa loo bedelay hayru muujab ka saddexaadna waa maxay waa mufaraq mufaraq waa maxay macneegu ya mufaraq mufaraq waa maxay ya waxa ilaada ka horeeyaa wuxuu u diyaar garoobayaa oo uu u madax banaanaanayaa inuu ku camal falo waxyada ka dambeeya de mufaraq sida waa mid la faaruqiye ilaada ka horeeyaa wuxuu u diyaar garoobayaa ama ya inuu ku camal falo he waxa ilaada ka dambeeya tusaale ma qaama ilaa zaydun ilaa maxaa ka horeeya qaamaa ka horeysa qaami waa ficil maxay ubaahan tahay faacil ba ubaahan tahay zaydun baa faacilada ilaana way sawir meesha iska yaalon mayna basiidayn kaana mufaraq baa la dhahda mufaraq baa inta ba isaga sheeg sheegi doona insha alla iyo axkaamta yeelanayaan axkaamta yeelanayaan ma soo taqdiiminaaba si uu ufududaado axkaamta yeelanayaan ajribigi wax kastaynu kusoo wada marna waa fudayde markuu yahay tam muujaba dee in la nasbiya waajiba in la nasbiyahe ayaa waajiba sawaaun kaana munqaican aw mutasila wa sawaaun taqadama almustanaa aw lam yataqadam hadduu yahay taam muujaba waa sida qaamal qawmu ilaa zaydan e waxaa waajib noqonaysa in la nasbiyo ama ha noqdo mutasil mutasil ma macna mutasil waa inay isku jinsi noqdaan mustanaana soo reebiyo mustana minhu munqaic ma macna munqaic waa inay kala jinsi noqdaan ama mustanuhu waxaan ujeedaa ha noqdo munqadic ama ha noqdo mutasil eh mar hadduu noqdo taa muujaba maxaa waajib noqonaya in la nasbiyo unbaa waajiba qaama alqawmu ilaa zaydan ubaad ohanaysaa sheikh qaama alqawmu ilaa ximaaran ubaad ohanaysaa ila dameerku qoomka ka mid maayo saxiix wala la taqadama almustathnaa am lam yataqadam mustanuu mustanaa munigu hadduu doonaha ka soo horeeyo tusaale qaama ilaa zaydan alqawmu weli maad aragta waa waajibun sheekh haba ka saaray hadu doono mustan mustmdig hadduu ka soo horeeyo xitaa waa waajibo waxaa taqaanin mustaminigu inuu soo horeeyo soo ma hadduu doono mustaniu ha soo horeeyo qaama ilaa zaydan alqawm baad ohanaysaa sideediin bay ahaanaysa waxba iskama bedelayaan saxiix sidaad awal horeba u odhan jirtay qaama alqawmu ilaa zaydan soo ma aragti haddii ay soo hor haddii soo hormaro mustanaha la soo rebayo mustana minigu u dambeeyana waa sidii oo kale uun hawshu haddii ay noqoto mar mustasnuhu haddii uu yahay kalaamkaasi kalaam taama oo muujab ah waxaa waajib noqonaya nasbo sawaaun kaana munqadican oo mutasila wa sawaaun taqadama almustathnaa aw lam yataqadam farqi male maxay noo yimida ya taam hayru muujaba soo ma taamka hayru muujabka isagood garanaysina dee labaa ku banaana anasbu cala alistithna iyo bedel soo intaa maan jirin in la nasbiyo istinanimo lagu nasbiyo iyo iyo in la bedelo dee sheekow iyo in la bedelo labadaasaa banaana in la bedelo u fiirsa isaga munqaicnimadiisa iyo mutasilnimadiisa de farqiba waa la kala qaadi jiray soo sameyan jirin hadduu yahay mutasil hadduu yahay mutasil nasbihiina waa banaan yahay bedelkiina wuu banaan yahe waxaa raajixa bedelka maxaa raajixa bedelkaa raajixa mana saaran jirin mutamimadi matniga muu saari jirin bedelkaa raajixa hadduu munqadic yahayna laba qolaas ku khilaafsanaa nimanka loo yaqaano alxijaaziyiin iyo atamiimiyiin labada qolaas ku khilaafsanaa xijaaziyiintu waxay odhan jireen waxa waajib ah nasbahaa waajibay odhan jireen nasbahaa waajiba tamiimiyiintuna waxay odhan jireen bedelkuna wuu banaan yahay nasbuhuna wuu banaan yahay e nasbahaa raajixa intaasay su khilaafeen nasbaha raajixa ku horena maxay leeyihiin nasbaha waajiba bay leeyihin camridinayuu maray reer banu tamiim maray wa nasbu fi ilaa baciiran akaru susaama odhan jire masaas aan wa nasbu fi ilaa baciiran akaru ila baciiran iyo qoon laga soo sheekeeya baciirku munqatic waa le qadic waa halkaasina waa maxay waa mustanuu hadduu yahay kalaam tama oo hayru muujab a maxaan idin ku banaanaan bedeliyo iyo nas ku banaan bedel istatnimo lagu nasbiyo haddaba labaa loo kala qaadi mutasil iyo munqaic hadduu mutasil yahay nasbana banaan bedelna banaan se waxaa raajix ah bedelkaa raajia ah. hadduu munqadic yahayna waxaa isku khilaafay nimanka loo yaqaano alxijaaziyiin iyo tamiimiyiinta xijaaziyiintu waxay nasbahaa waajiba tamiimiintuna waxay leeyihin nasbana wuu banaan yahay bedelna wuu banaan yahay nasbu waayo raajixu halkaasay maraya mid kale noo soo biirayso oo oh, waxaad ka warantaan kii hore waxaan nidhi mustanuhu hadduu doono mustatna minugu ka soo horeeyo hadduu mustanuhu iminka soo horeeyo mustatna minugu ka soo horeeyo in la nasbiya waajiba in la nasbiya iyadana waajib noqonaysa bedelki wixii noqon maysa iska ilaaliya ila waxaanu idin idhi bedel iyo wax banaan nasba sooma in istinanimo lagu nasbiyo labadaasa banaanaanaya in idhi sooma waxay waajib noqonaya haddii mustani mar mustatna minugu ka soo horeeyey maxaa waajib noqonaya nasbi unbaa ayaa waajib noqonaya maa qaama ilaa zaydan alqawmu waad ilaa zaydin weligeed ma nasbaa ku daa sheekh limaada qaacidaa meesha ka dhalani ah inuu soo hormaray taabiciya matbuuca mid ka horeya haddee tiraadid waxa weeyaan aynu sidaasan samayno sidii kale bedelkii maxaa dhici in taabicii uu soo hormaray matbuucii la raacayeyna uu dambeeyo de midkeena horeeya dee matbuuca la raacaya horeeya taabicuna uu dambeeya sooma sida aawadeed in la nasbiya waajib noqonaysa matnigu inoo saari doona insha allah istina mufaraqaana kamu hadalba kaa kamu hadal istina mufariqii waa bixasabi maa yaqtadiihi lcaamil oo kolba caamilku wuxuu doonayo hadduu caamilka ilaada ka horaya faacil doonayo faacil uga dhig maa qaama ilaa zaydun hadduu mafcuul doonayo mafcuul uga dhig maa ra'aytu ilaa zaydan hadduu tacalluq jaariyo majruur doonayo uga dhig maa marartu ilaa bizaydin maxaa idin laaban marka laqmaduneegada waa intaasun minayn wuxuu yidhi sheekhu wa kullu maa ay wa kullu ladii kii dhammaantii istathnayta aad soo reebtay adigu maaga soo reebtay min muujabin mid la sugay xaggii aad ka soo reebtay muujabka oo tamma u dhammaystirmay alkalaamu kalaamkii uu dhammaystirmay cindahu ay cinda almuujabi muujabka agtiisa uu ku dhammaystirmay falyunsab hala nasbiyo ay almustathnaa kii la soo reebay hala nasbiyo taquulu waxaad odhanaysaa jaaa waxa yimiday alqowmu qoomkii baa yimiday ilaa sacdaa ilaa sacdan sacad mooyaane ninkii sacduma qoomka ka hadhay wa qaamat niswatu dumarkii ayaa istaagay ilaa dacdaa gabadhii dada loodhan jiray mooyaane halkaa muxuu kaga waramay waa kalaam tam oo muujab markuu yahay muxuu ku leeyahay fal yunsab laamkani saw laamlamar ma laamulamarka maxaynu ka faaidaysanayna waaba waajiba sheekde in la nasbiya muxuu noqonaya ila waa kalaam tam oo muujabe waa waajib sheekh fal yunsab baad ka faa'idaysatay waa waajib in la nasbiyaay walow ha noqdo mutasil walow ha noqdo munqati walow mustasnu waa soo farqi male mar haddaed aragti kalaam taama oo muujaba dhinac iyo dhinac ku dhaqaaji waa waajib in la nasbiyaaye tusaalead ku fahmi ja alqawmu ja waa ficil maadi alqawmu waa faacil ilaa adaatu istina sacad qoomka maka mid ya mise ka mid ma waa ka mid ilaa ximaaran haddii lagu bedelana waa la midun dee laakiin u fiirso ma muhbat ba mise waa muujab waxaan ujeeda ma muujab ba mise waa hayr muujab waa muujab ma tam ba mise wa mise waa hayru tam waa tam maxaan samaynana dee falyunsab baa ku dhawowday wa qaamat niswatu ilaa dacdana waa la mid waayo mustina minigu waa jooga waa anniswa waana muujab oo dee wax nafyi ma gelin saxiix walala waxaadagma ku jira laqmadun dib u fiiri wa kullu maa shay dhammaantii shay waad ku ridi kartaa soo istanayta aad soo reebtay adigu hu maaga min mujabin ay min muhbatin mid la sugay xaggii aad ka soo reebtay muujabka oo tama uu dhammaystirmay alkalaamu kalaamkii indahu ay cinda mujabi mujabka agtiisa uu ku dhammaystirmay hee falyunsab ha la nasbiyo ay almustanaa ka la soo reebayo ha nasbiyo taquul waxaad odhanaysaa jaaa waxa yimiday alqowmu qowmkii baa yimiday ilaa sacdan sacad mooyaane wa qaamat niswatu dumarkii ayaa istaagay ilaa dacdan gabadha dacda laydhaa mooyaane halkaa maxaad kaga takhalustay sheekh idaa kaana alkalaamu taaman muujaban halkaa way baxday axkaamtiisii iyo sidaad u ciraabaysayna waan ka farxalanay wain yakun fii ma siwa alijaabi faulhi ibdaala fi lcraabi wain yakun haddii uu yahay ay almustathnaa kii la soo fii ma ay mustaqiran mid ku sugan fii ma ay filadii kii dhexdiisi walijaabi iijaab ka soo hadhay fawlisi adigu hi mustanaha alibdaala bedel si fi licraabi icraabta dhexdeedana bedel ku si halkana muxuu ku baraarujiyey idaa kaana alkalaamu taaman hayra muujabin waa taam laakiin waa maxay waa hayru muujab intaa keliyaa dhiman maxaan samaynaynaa bedel bedelna si buu ku yidhi waa labadii icraabeeda ku banaanaa annasbu cala alistithnaa iyo iyo bedel de kitaabka inoomu sii faahfaahin horaan kuugu sheego aniga ku yidhi hadduu mutasil yahay nasbana banaan bedelna banaan waxaa raajixa bedelka hadduu munqadic yahayna xijaaziyin iyo tamiimiin bas bayaan ku ihi soo ma xijaaziyiintu waxay leeyihin nasbaha waajiba tamiimiinna waxay leeyihiin labadu way banaan yihiin nasbuun baa raajixa maynan taas unayn wa in yakun haddii uu yahay almustathnaa kii la soo reebayey fii ma ay mustaqiran mid ku sugan baantahay fima ay filadii kii dhexdiisii walijaabi iijaab ka soo hadhay hee waa jawaabu shardigiiy fawli si adigu hi ay almustana ka la soo reebayo waxaad siisaa alibdaala bedela sii fi lcraabi icraabta dhexdeeda bedel ku sii markaad iraabaysid icraabta dhexdeeda bedel ku sii maa qaama alqawmu ilaa zaydun ayr iska dhe iska bedelba ama istinanimo ku nasbi maa qaama alqawmu ilaa zaydan mana basidan aad buu ufuduya taquulu ma lfakru ila lkaramu kitaabka la yaaya masaasi wada qoraya taquulu ma lfakru beytkuu kaa jabaya taquulu ma lmafkar waa ina noqoto almafkar halkaa waa inu miim ku jiro ya mafkar weyan sooma mafkar weeyaan inaga wuxuu noo qoraya taquulu ma lfakru ila lkaram taqulu ma lfakru ila lkaramu uu kaa jabayaaba taqulu ma lmafkharu ila lkaramu saasay noqon taqulu waxaad odhanaysaa ma lmafkharu wax lagu faanaa shayun shay mu ahaanin ila lkaramu deeqsinimo mooyaane wahal maxalu lmni ay wamaa maxalu lmni amni iyo nabadgelyo maxalkeed makaanun boos mu ahaanin ila lxaramu xaramka mooyaane halkaas ma lagu nabad gala ya maxal geedaheega samad arg lama taabto taquul waxaad oranaysaa mal fakru wax lagu faanaa shayun shay mu ahaanin ilalkaramu deeqsinimo mooyaane wax lagu faanaa hadii jirto deeqsinimo waa lagu faanaa buu leeyay wahal maxalulmniy wamaa maxalulmni amni maxalkii makaanun makaan mu ahaanin ila alxaramo xaramka mooyaane u fiirso tusaalahan sheekhu ina siiyey malfakru ila alkaramu wahal maxalulmni ila alxaramu yaynu ka sugaynay tusaalihii ayo idaa kaana alkalaamu taaman hayra muujabi baan ka sugaynay sheekhuna muxuu inoo sheegay istini mufaraqaabu sheege armano mufaraqayn u fiirsa ad waa a mustina minigu mu sheegan yahay mustina minigu mar hadduu go-an yahayna ka waran maxaa la idhaahdaa ya mufaraq soo lama idha markaa tusaalaha sheekuu sheegay labada goorba mal mafkharu ila alkaramu wahal maxalulamni ila alxaramu istithnii mufaraqa ahaa tusaalihiisii wey oo u fiirso almafkharu waa mubtade ilaadu waa iska sawirun ilaadu icraab bay sawir u tahay laakin macna ahaanu maaha de alkaramna waaba khabarkii wa hal maxalulmni hash waa istifaami inkaariy de istifaam inkaariy weeyaan maxalulmni waa mubtade maxal mudaaf almnin waa mudaafile waa iska mubtada sooma aragtaan ilaadu waa adaatu istitnaa mulqaata camal male alxaramna waaba khabarkii marka istitnii mufaraq ahaaba inoo sheegay tusaalihiisiiye istitnihii kalaamka taamka ee hayr muujabka inoomu sheegin taquulu waxaad odhanaysaa malmafqaru wax lagu faanaay shay shay muu ahaanin ilal karamu deeqsinimo mooyaane wa hal maxalulamniye wamaa maxalulamni amni maxalkii muu ahaanin makaanun boos ilal xaramu xaram mooyaane xaramka mooyaane wain taqu laa raaba ila allahu farfaxu warfa ma jara majraahu wain taqul haddii aad tidhaahdid laa rabba la caabudaayo xaqon xaq ma aha allahu allah mooye farfac rafci hu ay lafdajalaalati lafduljalaalaha rafci warfac rafci adigu ma ay alladii kiina rafci jaraa dureersaday ay huwa maagu majraahu ay majra hada miaali miaalkan makaanu dureersankiisa kii dureersadayna saasoo kale rafcigu goy ya soo ma aragtaan wa intaqu laa raba ila llah laa raba ila llahu icraab baa lagu yihi caawa maxaad oran firfacu warfac maa jaraa majraahu kaa kaaftooma intaayar buu gusiyey wuxuu ku yidhi wain taqu laa raba ila allahu laa raba ila allahu intaa haddaed icraab is tidhaahdid farfachu warfac maa jaraa majraahu buui u fiirso halkan wuxuu ku ishaarayaa waxaynu soo marnay oo inoo dambeeyey hadduu kalaamku yahay tam hayru muujam in bedel la isticmaalayo sawma oo bedel uu imanayo haddaba waad ka warantaan bedelkii lafdiga laga bedeli lahaa haddii uu cudurtoobo maanic la heli darteed maxaa la samaynaya maxalkaa laga bedelaya iminka u fiirso laa rabba ila laahu ila laahu waa bedel allaahudani waa bedel afduljalaalahan halkee laga bedelaya rabbaa laga bedelaya dee rabbe ma lafdigagaad ka bedeli kartaa da may ila allah way rafcisanta rabbana ma rafcisne maxaa la samay laba meelood baad ka bedeli kartaa waxaad ka bedeli kartaa laa rabba laada iyo rabba laada iyo ismigeeda fi maxali rafca isleyaala cinda sibawey suusaa maynaan ohan jirin halkaas baad ka bedeli maahe laadan intayna gelin rabbi markii hore mubtadiu iska ahaa mubtadinimadiisii hore adeegaysa ya btibaari ma kaana soo geli mayse balaakan ku arki doonaa btibaari ma yakun iyo btibaari ma kaana waa calaaqaadka btibaari ma kaana markii hore maxay ahaan jirtay intayna laadani gelin soo mubtadi ma ahaan jirin mubtadihii hore soo marfuuc ma ahaan jirin marfuucnimadiisi hore ad ka bedelasa iskaba dhaafo kaaga dhow waxaad ka tidhahdaa mayane laada iyo rabbi oo wada sooda ismigooga fi maxalkooga fi maxali rafc ayaa la cinda siiba wey igaba daa taasoo dhan buu kuleeyahy culimada qaarkood waxay kuleeyihin laa raba khabarkeyga waa maxduuf xaqun baana lasoo qadariya wax kalaa qadarina iska ilaali iska laalisha ya laa rabba mawjuudun hawr laa rabba xaqun xaqun kaa soo qadarayo damiir baa ku qarsoon damiirkaa ku qarsoon baa laga bedelayaa bay yidhaahdeen qowlkaas baana inuu fiican yahay mooda haddaba war farfacu buu ku yidhi sooma ku rafcisay marka bedel halkeed ka bedeshay laada iyo rabbi oo wada socda maxalkooga maxalurafca yaala cinda siibawey maya markii hore laa intayna gelin bay marfuuc ahayd halkii hore eegay mid saddexaadna uu jiraa kaa meelaa kale ku gaari doonaa insha allah aye war fahmaa jaraa majraahuna waa maxay laa rabba ila llahu ha ku indha cadaanine laa ilaha illa lahuna waa la mid buu kuleeyahy ya laa rabba illa lahuna hala soo taagnaan taasaani laii dhigay una odhan kitaabku qoraye laa rabba ila llahu wixii lamid oo dhan ba halkeegaasoo kale un mari laa ilaha illa llahu baa la icraaba laa ilaha illa llahu ah, hadday icraab lagu dhaa inaad ka naxi lahayd baa suuragala hadda way fudud ay lakin laa ilaha ila allahu dee laadan waad garanaysaa ilaahana waa khabarkeed ilaahana waa ismiyeedii soo ma waa maxduuf xaqun haye ila laahudan dambe waan bedelayna halkaynu ka bedelaynaa laa ilaaha laada iyo ilaaha maxalkooga maxalurafcayaa la cinda siiba wey saxiix walala taa iska qaada taasaa kugu dhow ama waxaad ka bedelaysaaba khabarkoogu damiir ku istitaaran ya damiirka khabarka ku asturan baa laga bedelayaa intaasu ka warramay beytka wax adag kuma jira saxiix walala wain taqul haddii aad tidhaahdid laa rabba macbuud xaqun xaq maaha ila allahu allah mooye farfac god hu lafduljalaalaha god hu ay lafdajalaalati lafduljalaalaha god warfac god ma ay alladii kii god jaraa dureersaday huwa maagu majraahu ay majraa hada miaal miaalkan makaan dureersankiisoo kale kii dureersadayna god muxuu ku leeyahay tusaalahan laa raba ila llahu una dul taagnaanin wixii lamida oo dhanna isle saasoo kale ugod wain taqul haddii aad tirahdid laa rabba rabbi xaqun xaq maaha ila allahu allah mooye farfac god adigu hu lafduljalaalaha hu ay lafdaljalaalati god warfac waxa kala odgodaa maay aladii kii god jaraa dureersaday ay huwa maagu majraah wey majraa hada miaal miaalkan makaanu dureersankiisa wansib idaa maa qudima mustathnaa taqulu hal ila lciraaqa maqnaa wansib nasbi halkana muxuu ku sheegaya intaynaan laqmaynba wuxuu ku sheegayaa hadal aan idiin sheegay markii hore oo ahaa idaa taqadama almustathnaa cala lmustathnaa minhu maxaad ka yeelaysaa mustathnii baa soo horeeya mustathnaa minhuguna wuu dambeeya maxaad samayn hadalkaaga dib u eego hadduu yahay kalaam taamo oo muujaba iska nasbi uun xukunkiisii hore raaci hadduu yahay kalaam tama oo kayr muujaba ka waran kalaam tama oo kayr muujaba waa la kala qaadayay de bedel iyo waxaa ku banaanaa nasbo ma bedelkii baan la maraa mise nasbii baan la maraa maya nasbii lamar buu ku leeyahay intaasu ka warramaya nasbii lamar buu ku yidhi wansib nasbi maxaa nasbiyaa de wansib nasbi ay almustathnaa kii lasoo reebay nasbi xilima idaa ma yaa aaliban khud faa'idatan maa bacda idaa zaa'ida saxiix walala maada iyo idaa iyo ma haddii ay kulmaan maadu waa zaa'ide weeye wansib nasbiya almustathnaa kii lasoo reebay nasbi idaa ma ay idaa qudima haddii lasoo horumariyo almustathnaa ka lasoo reebayo haddii lasoo hormariyo cala almustathnaa minhu mustathnaa minhuga haddii laga soo horumariyo taquul waxaad odhanaysaa hal ila lciraaqa maqna hal lana maqnan ila lciraaq ila lciraaqa ila lciraaqu saasay ahayd ya maqnan taas odhaysid maqnan baa mustathnaa minhugiiyo ufiirsada ciraaqna waa maxay waa mustanihii kee soo horeeya iminka mustanihiibaa soo horeeya yuuna ka soo horeeya mustana miniguba ka so horeya maxaynu samaynaa nasbawn u laazim inta ma fahmi maxayn macnihii noqon taquul waxaad odhanaysaa hal lanaa ay halkaainun lanaa annaga ma noo sugnaaday ila lciraaqa ciraaq mooye maqnan makaanu nagaadi ciraaq maan ku nagaananaa buu meel kaloo ku nagaananaa ma jirto taquul waxaad odhanaysaa hal lanaa ay halkaainun lanaa annaga mayuu noo sugnaaday ila lciraaqa ciraaq mooye maqnan makaanu nagaadi maqnan iska ilaaliya hal maqnan maqnan waxaa laga keenay haniya bilmakaani biwasni radiya idaa qaama bihi waa marka uu ku nagaadaa la dhahdaa aniya maqnan haniya kaan lam tagna bilams haniya haniya biwasni radiya waa idaa qaama bilmakaan baa la dhahdaa marka maqnan waa makaanu nagaadi ama manzil baad ohan kartaa wansib nasbi ay almustathnaa kii la soo reebayey nasbi wuxuu ka warramay bidkasomeda fahmin horta idaa maa qudima idaa qudima haddii lasoo horumariyo almustathnaa kii lasoo reebaya haddii lasoo horumariyo cala lmustathnaa minhu laga soo horumariyo taquulu waxaad odhanaysaa hal lanaa i halkaa inuu lanaa anaga miyuu noo sugnaaday ila alciraaqa ciraaq mooye maqnan makaanu nagaadi ya markaa u fiirsada hash waa xarfi istifhaam soo ma khabarkii waa lanaada hal lana baad odhanaysaa maqnanna waa mubtadiya o maakhara ilaana waa adaatu istithnaa alciraaqana waa maxay waa mustathnanima lagu nisbiyey sababtaynu saa u yeelina waa maxay sababtaynu saa u yeelina bedel u bedeli weyne waa maxay dee iminka taabici baa soo horeeya matbuucii la raacayana wuu dambeeya taabica iyo matbuucana mid ka horeeya dee matbuuc inu horeeya ahayd soo ma mana matbuuc inu horeeya taabici baana soo hormaray iska ilaali marka nasbanimadunu daa'im waxaa lamida wma liya ila la axmada shiicatun wama liya ila madhabu lxaaqi madhabu beytkaasaa lamida wamaa liya ilaa aala axmeda shiicatun ilaa al ilaa aala axmeda waa mustanihi mustanaa minhuna me shiicatunta dambe wey wamaa liya ilaa madhabu lxaqi madhabu madhab kale oon leeyaha anu ma jiro ilaa madhabka xaqa mooyaane wamaa liya ilaa madhaba alxaqi ilaa madhaba alxaqi waa maxay waa mustanihi mustanaa minhugina waa maxay waa madhabunta dambe markaa maxaa soo hormaray mustanihi maxaana dambeeya mustanaa minhugii baa dambeeya intaan ma isla fahna culimo ka soco wain takun mustaniya bima cada aw ma khala aw laysa fansib abada taqulu jaa-u ma cada muxamada wama khala amran walaysa axmada halkan wuxuu kaga warramaya ilaa un baynu soo baranaye khala iyo cada iyo lays kuwii kale kaga warramaya dee ilaa istinaha ilaa ismiga daba dhaca axwaashiisii saddexdaa horan buu noqonaya saddexdiisa minafam wax kale ma jiro waa saddexdaas ba iska ilaalinaysa waxay noo timid khala iyo cada iyo xaasha buba ka reebe iyo laysa maxaan samaynaynaa marka khala iyo cada iyo laysa cadda iyo khalaa soo qabso cadda iyo khalaa waxa ka dambeeya nasbi buu ku yidhi sheekh markay maa ka horraysa weeyaan weliba waa idin lahaa haddayna khalaa iyo cadda iyo xaashaa maa ayna ka horraynin in waxa ka dambeeya la nasbiyaana banaan in la jaraana banaan haddii la nasbiyo waa maxay waa afcaal haddii la jarana waa maxay waa xuruuf laakiin haddee maa ay ka horayso waa maa masteriye ilamada masteriye xuruuf ma gasha may gasha la maxaa la samaynayaa waxay u caynoobeen afcaal bay u caynoobeen afcaal bay caynoobeen idan waxa ka dambeeya waa la nasbinun maxaana lagu nasbinaya mafcuulnimo de maay maxaa lagu nasbinaya ismiga mafcuulnimo faacilkoodiina me waa waajib istitaar de dib ugu noqo qawaacidii aan soo qaadanay faacilka inta goor waajib istitaarka maxaa kamid ah wa ficlu istinaai watacajubi soo kamid mehen dee khala iyo cadaan bayna ficlu istinaan waa ficlu istina wey waka layse ka waran ya layse ka waran laysana iyadna waxa ka dambeeya waa la nasbinaya oo maxaa lagu nasbinaya iyada ma mafcuulnimo he khabarnimo dhashaas lays maxayd min akhawati kaana sawmahen ismigeygii baa waajibulistitaarade saxiix wala la khabarkeegiina waa waxaan ka dambeeya la nasbinayaa laa yakununa waa la mid inta maad fahmi waaysa intaasu ka warrame eega wa in takun haddii aad tahay saa'il yahu mustaniyan mid soo reebaya bimaa cadaa maa cadaa mid wax ku soo reebaya haddii aad tahay ow maa khalaa maa khalaa mid wax ku soo reebaya haddii aad tahay ow laysay wa layse layse mid wax ku soo reebaya haddii aad tahay hee dee fansib nasbi adigu abadan weligaa nasbi almustatna kala soo reebayo fansib nasbi almustatna kala soo reebayo abadan weligaaba kala soo reebayo weligaaba iska nasbi laakin way kala duwan yihin u fiirso khalaa iyo caddaa kala soo reebaya lagu nasbinayo maxaa lagu nasbinayaa mafcuulnimo soo ma layse lagu soo reebayo ee la nasbinaya maxaa lagu nasbinayaa khabarnimo inta maad garan waaysa war fududaa dhahde taquulu waxaad odhanaysaa jaa-u way yimaadeen maa caddaa xaal uu ka gudubsan yahay huwa bacdigu muxamedan muxamed xaalo uu ka gudubsan yahay wamaa khalaa xaal uu ka hadhoon yahay huwa bacdigu camran amr xaal uu ka hadhoon yahay walaysa xaalo aanu ahayn huwa bacdigu axmeda axmed xaalad aanu ahayn ya jumlada waa lasku hayaa maa cadaada iyo maa khalada jumladaasi istitnaha ah maxaa la samaynaya maxalka iraab ma kuleda mise kuma le culimada qaarkood baa la yidhi waa la xaalaynaya qaar baa yidhi waa jumla istinaafiya labada qowl weeyaan in mustaanife laga dhigo iyo in xaalo laga dhigo haddaba u fiirsada maa caddaa faacilkeedii maay waajib istitaar baynu ka dhignay maxaynaynu u celinay bacdiga oo hadda markaynu nidhaahno jaa-u way yimaadeen jaa waa raggii oo dhan baa yimide maxamed gaar uga saar maxamed markaad gaar uga saar uga saartay maxamed raggu kamid a muna bacdiiman maxaa yimiday dee barh baa yimid muna barhayn markaa barh ka yimiday dee maxamed ka mid madahayn maxamed ma ka mid bu ah markaa bacdi laga fahmayo kalaamkan hore weeyaan bacdi laga fahmayo kalaamka hore ayaa loo celinaya faacilkooga wain takun haddii aad tahay adigu mustafniyan mid soo reebaya bima cadaa maa cadaa mid wax ku soo reebaya hadii aad tahay ow maa khalaa maa khalaa mid wax ku soo reebaya hadii aad tahay ow laysay wa layse layse mid wax ku soo reebaya hadii aad tahay fansib nasbi ay almustanaa kala soo reebayo nasbi abadan weligaaba nasbi taquul waxaad odhanaysaa jaa-uu way yimaadeen macadaa xaal uu ka gudubsan yahay ay huwa bacdigu muxamedan muxamed xaalo uu ka gudubsan yahay wamaa khalaa xaal uu ka maran yahay ay huwa bacdigu waa bacdiga yimide camran camar xaal uu ka maran yahay walayse xaalo aanu ahayn ay huwa bacdigu axmed axmed xaalada aanu ahayn kelmadan laysa waxay idhaahdaan waa sababtii imaamu sibaweyhi naxwaha uu bartay sababtii ku keliftay waxa ahayd bay idhahdeen maxay kelmadan layse ahayd bay idhahdeen ah, laysa abadarda ayuu macallinkiisu u yeedhiyey xamaad binu salama isna wuxuu ugu dhawaaqay oo yidhi laysa abudarda laysa abudarda macallinkina muxuu u yeedhiyey laysa abadarda hadda wa idin kala muuqataa abaa waa asmaaulkhamsa maxaana lagu nasbiya alif abuna waa asmaaulkhamsa maxaana lagu rafciya wow maxaana loo jeeday de laysa ismigeedi waa damiir mustatir ama sooma khabarkeegi baa loo jeeda laysa abad dardaa laysa abudardaa weyn kadibna macalinkii xamaad baa dhawaaqo wuxuu yidhi laxanta yaa siibaweyhi siibaweyhi whe waad laaxintay buu ku yidhi kadibna wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartee waxaan raadsan doonaa raadsan doonaa cilmi aanu igu laxni xukmin doonin cilmigaa la jirkiisa ruuxnaba cilmi allah ninkaga badbaadi doonaan raadcaysan doonaa buu yidhi kadibna khaliil ibnu axmed alfarahidi sheekhiisii buu laazimay ilaa daw noqday he siiba weyhi waad wada garanaysaa iminka soo ma waka sababta ku kaliftay wa kelimadaase culimada qaarkoodna waxa lamaya sababtii naxwaha u akristay waxay ahayd xamaad baa waxa weeyaan lagu yidhi maxaad ka odhanaysaa fii rajulin racufa fi salaati racufa bidami lcayn kadibna wuxuu yidhi xamaad eh, baa yidhi waad laaxintay ee waxaad tidhaahdaa racafa sidaasaa faseex badane saasuu u doonay baa la yidhi u dalbay kelmaddaa markuu maqlay imaamu kisayood garanaysaan isagana isagoo weynoo nin weyna ayuu isna naxwaha bartay sababta ku keliftay waxay ahayd bay idhaahdeen maalin buu waddada socday kadibna wuu daalay wuu daalay kadibna wuxuu yidhi cayiitu waan daalay buu yidhi cayiitu waan daalay kadibna waxaa lagu yidhi <laughs> nala fadhiisan adigo wa laaxmisaad noola fadhiisani ya kadib wuxu arrintaas maxay ku dhacday waxay ku dhahdeen waxaad tiradaa markuu tabyidal kugu dhaco acyaytu dhe oo hamze raaci isna w u baxay cilmi raadcayn bu isna u baxay sheekhii mucaad loodhan jiray buu laazimay ilaa uu xasiliye wixii agtiisa ahaa waan garanana maanta maxaa la dhahdaa kisaay baa la dhahdaa ragga kelmid keliya dhaqaajin jirta soo ma ya kelmid keliya ayaa dhaqaajin jirta inagana boqol bay naga buuxade sooma waaya wغayru in jiئta bha mustaniya jarad calى اضاafaة اmustawliya waraauha yuxkamu fi craabiha mil smi ila xiina yustathnaa biha wغayru hayru in jiئta haddii aad la timaadid adigu bihaa hayru haddii aad la timaadid mustaniyatan xaalo ay tahay hayru mid wax soo reebi jarad way jeri hiya hayru way jeri maa bacdaha waxa ka dambeeyay jeri cala idaafati ay bilidaafati idaafa sababteed bay ku jeri idaafadii almustawliyati ka qaalibka ahayd waraauhaa hayru ra'deeda yuxkamu waa la xukumi fii icraabiha icraabteeda dhexdeeda mithlu smi ilaa mithlu icraabi ismi ilaa ilaa ismigeeda icraabteeda oo kale ayaa loo xukumi xiina wakti baa la xukumi yustafnaa lagu soo reebi bihaa hayru wax lagu soo reebi hayru buu sheegaya sheekhow hayru haddaad la timaadid iyada oo waxa wey ay wax soo reebto waxa ka dambeeya way jiraysaa hayru waa ismiyo simanso ismi ahaan jirin haddaba hayru wixii ka dambeeye ismigii waa lagu jerayaa de waa loo idaafaynaya ila idaafada ka qaaliba laazimitaanka idaafadu ay laazimayso maxaa la samaynaya marka way xaggee la geynaya ismigii idlaaya ilaad ka damay jiraba iyadaa iyadaa leeftoo jirta hoos dhigtee maxaa la samayn ra'deeda soo garan maysaan ra'deeda xukunkii fuulaya ra'da kayrbu xukunkii fuulaya ya ilaada ismiga ilaa ilaa ismigii ka damayn jiray soo xaaladihiisi saddex may ahaan jirin saddexdii xaaladoodba ra'da khayru mari kalaanku saw taa muujaba kolkuu ahaan jira maxaa la samayn jiri soo lama nasbin jirin maxaad odhani qaama alqawmu hayra zaydin baad iska odhanaysaa nasbiya halku ka muuqda ra'da waxaad ka dhigtaa kalaamtaama hayru muujaba bedelkii intiiba ku banee maa qaama alqawmu hayru zaydin hayra zaydin saxiix wala la isagoo mufaraqa maa qaama hayru zaydin maa ra'aytu hayra zaydin maa marartu bigayri zaydin ma wax adag ma ya maxaa lagu ismiga ilaa ka jiray axwaashii u yeelin jiray marka icraabta la eego ra'deeda saar ismigiina hayru u idaafe inta maad garan maadka marka waayru hayru injita haddii aad la timaado adigu bihaa hayru haddii aad la timaado mustaniyatan xaala ay wax soo reebi jarad wayjarihi iyo hayru wayjari maa bacdaha waxaa ka dambeeyey jari cala alidaafati calaadaasi bimacnaa ba ka dhig cala alidaafati bilidaafati idaafa sababteed bay ku jari idaafadii almustawliyati ka qaalibka ahayd waraauhaa ay waraau ayru ayru radeeda yuxkamu waa la xukumi yuxkamu waa ficil mudaaric oo muqayiru siiqa weeye fii craabihaana iskaga tacluji miluna naaibu facilkii weeye taxkumu waana banaan tahay taxkum iyuu qoraya taxkum hadday tiradna faacilkii waa adiga milna mafcuul baad ka dhigi warauhaa waraau ayru ayru radeeda yuxkamu waa la xukumi fii icraabihaa icraabteeda dhexdeeda waxaa lagu xukumi milu ismi ilaa milu icraabi ismi ilaa ilaa ismigeeda icraabteeda oo kale ayaa loo xukumi soo garan maysid xiina wakti baana la xukumi yustanaa lasoo reebi bihaa ayru wax lagu soo reebi baabu laa naafiyati ljins wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk